أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وأصxaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru sوraة البqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo soddon iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah waxaan ku dhex jirnay nebiyullaahi ibraahim istislaamkii iyo isdhiibiddii uu rabbi isku dhiibay subxaanahu watacaala imtixaankii la imtixaanay wixii uu ka kasbaday oo inuu ka kasbaday nubuwa iyo alimaama fi ddiin inuu ku helay sidaas macnaha oo ilaahay nebi uu yacnii rususha ululcasmi min arusul uu kaga mid dhigay imaama fi ddiin inuu ku helay diintiisuna ay ahayd in ilaahay laysu dhiibo duriyadiisiina uu sidaas kula dardaarmay ayaan soo haynay ulajeedadana ay tahay yahuudiyada iyo nasraaniyada maadaama ay ka fog tahay millata ibraahim ayaa waxaa laga la tilmaamayaa ibraahimna kuma aydnan dayanin ayaa la leeyahay oo ibraahim eh, waa xaji jiray eh, qibladii nebiga loo jeediyey ee muslimiintu ay u jeedaanna isaga ayaa aasaaskeeda iyo dhismaheeda alla uu amray eh, istislaam dhammaystiranna waa laga helay idinku marka ibraahim dariiqiisii hadaad yahuud tihiin ma haysaan marka alla wuxuu leeyahay waxaa loo gudbayaa marka haddana yacquub nabiyullaahi yacquub oo alla wuxuu leeyahay am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquub almowt am kuntum bal e iskaba daa-e a miyaad ahaydeen maba ahayne shuhadaa'a kuwa goobjoogayaal ah id waqti xadara oo u yimid yacquuba yacquub oo u yimid almowtu geeridii ay u timid goobjoogayaal miyaad ahaydeen idinku maba ahayne id waqti qaala uu yidhi miyaad goobjoogayaal ahaydeen qaala uu yidhi yacquub libaniihi wiilashiisii uu u yidhi maa shaygee ama maxaybaa tacbuduuna aada caabudaysaan min bacdii aniga gadaashayda qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka macbuudkaaga adiga aa caabudid iyo wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalkaa macbuudkooda ibraahiima ibraahiim ah wa ismaaciila ismaaciil ah wa isxaaqa isxaaq aabbayaalkaa oo ibraahiim iyo ismaaciil iyo isxaaq ah ilaahan macbuudan macbuud ayaan caabudaynaa macbuudka oo waaxidan mid keliyata ah wanaxnu annagana muslimuuna kuwa hoggaansamayaan nahay lahu lilaahi ama macbuudkaa xaqa lagu caabudo kuwa u hoggaansamayaan nahay aayaddan sababu nusuulkeeda a-imada waxay leeyihiin yahuud shanigooday kasoo degtay xiina qaaluu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam markay nebiga ku yidhaahdeen alasta taclamu ana yacquuba yowma maata awsaa baniihi bilyahuudiyati saasay dhaheen miyaadan ogeyn in yacquub markuu dhimanayay <coughs> ilmihiisa oo u dardaarmay yahuudnimada facalaa hada alqowl marka qowlkan marka aan qabanno ee yakuunu lkhitaabu lilyahuudi am kuntumta waxaa lala hadlaya marka waa yahuudda yacni marka aada beentaas sheegaysaan oo aad sidaasi leedihiin <clears throat> war ma adinkaa joogay markii yacquub uu dardaarmaayo nafta ka baxaysa nacam kuwii naan madiina hadda jooga oo beenta sidaa u sheegaayo oo nebiga waxaa kala hor imaanaayo idinka miyaa goobjoogayaal ka ahay maba ka ahaynin istifhaamkana macnihiisa wuxuu u dhacaa istifhaam oo majaazi ah waayo jawaab lagama rabo ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala xaqiiqdana intii kitaab akrisa waa og tahay istifhaamkani marka dalabulfahmi ma aha hadda ayaga inay jawaab keenaan oo laga barto oo laga fahmo mid loo keenay sida xaqiiqada istifhaamku uu yahay ma aha bal waa istifhaam majaazi ah oo inkaari ah nafyina ou ku jiro macnaheedu marka wuxuu noqonayaa idinku maba joogine maxaa uga hadlaysaan waay marka wax aydnan goobjoog ka ahayn maxaa uga hadlaysaan saasay ka dhigan tahay ayb sidaas marka sababu nusuulka in sidaa laga dhigayna culimadu u badan yihiin qaala alkalbiyu waxa uu yidhi lamaa dakala yacquubu misra nabiyullaahi yacquub markuu masar soo galay ra'aahum yacbuduuna alawthaana wuxuu arkay dadkii qibdiyiintii masar inay caabudayaan asnaam waniiraana iyo dab inay caabudayaanu arkay fa jamaca waladahu ilmihiisii buu ururiyey wa khaafa calayhim waa u cabsaday marka meeshaas fasaadkaas ka jiro harmay ilmaha kaaga daydaan ee kaaga hallaabaanuu isyidhi markaasuu intuu soo ururiyey buu wuxuu yidhi waaba hadda intay noloshu tahay waaba isla joognaaye markaan dhinto maxaad samayn rabtaan labadaas macnoba marka waa la tilmaamay kol siday ahaataba yacni yahuuddii aayadda marka raddi bay ku tahay amtana marka yacnii bimacnaa bal weeyaan oo istifhaamku yacni waxaa weeyaan waa munqatica wa mid am oo mutasila ah ma aha amta mutasiladaad mucaadilo iyo waxbay noqonay laba jaanib oo laysgar garab dhigaayo waaye qolaa dhahaysa sidaasoo waxaa la qadarayaa akuntum haa'ibiina am kuntum shuhadaa-a laakiin tafsiir aad looga xoog badan yahay marka amta in laga dhiga bimacnaa bal idraabkuna ou noqdo idraab intiqaali ah intiqaalun min usluubin ilaa usluubin yacnii hab ayaa awal xujada loogu oogay qaab ayaa markii hore loo radinayey qaab kale haddana loo radinay ee maahan idraab ibdaali ah ma ahanoo kii hore waxba kama jiraan maahan in la leeyahay kii hore meeshiisa ha jooge bal middaanna ka warramaa la leeyahay marka xujadan idraab marka intiqaali ah am kuntum am marka bimacnaa bal laga dhigana hamsada meesha ma ka baxayso waa laqadara yacni meesha waa lagu daraan ujeedaa waa ku taal hamzada be am bal e akuntum miyaad ahaydeen maba ju maba ahayne shuhadaa'a kuwa xaadir aho goobjoogayaal ah miyaad ahaydeen idinku maba ahayn sidaase maba joogine kuwiinaan madiine joogo nebiga ku dhahaayo yacquub ayaa yahuudiyada noo dardaarmay wiilashiisa u dardaarmay kuwiinaan dhahayo idinka miyaa goobjoogayaal ahaa id waqti xadara uu u yimid yacquuba yacquub almowtu geeridii ay u timid ma idinkaa joogay maba joogine id waqti miyaad idinku goobjoogayaal aad ahaydeen idta taka hore ka bedel <clears throat> qaala uu yidhi yacquub libaniihi dardaarankii yacquubaa laga sheekaynaa marka rasmiga ahay waa kan ee <clears throat> aan lagaba beenshee laga been sheegi karin id waqti qaala miyaad goobjoog ahaydeen qaala uu yidhi libaniihi wiilashiisa uu ku yidhi maa ay aya shay aya shay-in shay kee ahoo maa maxay baa tacbuduuna aada caabudaysaan min bacdii aniga gadaashayda maxaa caabudaysaan min bacdii marka wuxuu ka wadaa min bacdi mowtii markaan dhinto kadib <clears throat> maxaad caabud maxaa caabudi doontaan uu leeyahay laba shayba marka taa waa ku tusaysaa shafaqada ou ilmihiisa u qabo oo uga cabsanayo inay dariiqa ka sambiririxdaan midda labaadna waxay ku tusaysaa meesha uu tawxiidka ka joogo waayo marka la dhimanayo waxa uu qofka sheego ee uu ilmihiisa u dardaarmo dadka u dardaarmo waa wax uu kusoo noolaaday niyadda uu ku haayo qiimi weynna la leh waayo waxay ku tusaya marka tawxiidku oo aslu diin ah inuu qofka muslimkaa marka uu ku daydo nebiyullaahi yacquubo oo uu markaa yacni isaga ka dhigto waxa uu u nool yahay una dhima kuna dhimanayo in lagu soo bixiyana uu rabo inuu ka dhigto taasaa marka waxay keenaya markuu dhinto kabacdi dardaaran marki intu markuu dhiman rabay inuu ka dardaarmo taasaa keenaysa nabiyullaahi yacquubna aada buu arrintan marka yacnii aayaddanna sidaanay tilmaantay tii kale ka horreysay wawasaa bihaa ibraahiimu baniihi wayacquubuna dardaaranku si guuda ah halkaa loogu tilmaamay halkaana isagoo la kala dhigdhigay alimaamu lbayhaqi fi shucab wuxuu ku wariyey can sufyaana bni saciid athawriy raximahu llah sufyaan ayaa wuxuu wari sheegay tafsiirka aayadahan oo kale iyo ama in diinkii marka lagu adeego oo waxa yacni qofka uu reebanayo uu ka dhigto isagoo ka hadlaayo ayaa wuxuu yidhi yacquub markii nebiyullaahi yuusuf uu muddo dheer uu ka maqnaa markii uu u yimid lamaa an jaa'ahu lbashiir kii u bishaaraynayey markuu u yimid oo yuusuf soo arkay ayaa wuxuu ku yidhi oo wiilkaagii waa soo arkay markuu yidhi ee wixii ugu horreeyay uu su-aalayba waxay ahayd oo ku bilaabayba calaa ayi millatin taragta yuusuf diinteed uga soo tagtay buu yidhi yuusuf isagoo haysto oo ku taagan markaasuu wuxuu yidhi cala alislaam islaamnimadan uga soo tegey markaasuu wuxuu yidhi al'aana tammat innicmatu nicmada haddeertaanay dhammaystirantay oy taam noqotay buuli yacnii wiilkii oo muddadaas dheer ka maqnaay ee uu u hilowsanaay oo isaga dartii oo u indhabeelay qur-aanka ilaahay siduu ku tilmaamay markii khabarkaas bishaarada loo sheegay waxa ugu horreeyo welwalkiisa meeshii ugu horreysay ee uu ka walwalayay uu ka hadlay yacnii diintiisu waa maxay ahayd maxaa uga soo tagtay islaamnimo waa farxay marka nicmadii marka islaamnimadii hadday baaqi tahay ay u tahay haddana uu nool yahay oo lays arkaayo meeshaasaa marka nicmadu waa taam markaasay taam noqonaysaa ayb tanna marka taasay la mid tahay oo ilmihii sidaasuu marka u dardaarmayo qofku marka marku dhimanaayo u dardaarmaayo intuunan maal iyo baabkaas gelin waa inuu marka ilmahii ilmihiisa diintooda u dardaarmo ilmo yaryar hadday jiraan sharcigoo kale wuxuu leeyahy mu-adib inuu u sameeyo uu yidhaha haddii aan dhinto aniga qof inuu iisaa u sameeyo u dardaarmo uu yidhaahdo qofkan diintiisa iyo yacni halaga warqabo oo hebelow adigan kugu dhaafay ka warqab inuu yidhaahdo ilaahayna u barya subxaanahu watacaala qofkaasna oo u tarbiyeeya marka ilmaha culimmadii horena waa samey jireen oo yacni dadka kuwa culimmada dambe laftoodana sidaas waa yeeli jireen ayb qofku marka uun cunugaani muxuu cunaa iyo maalaa meeshaas u yaalla iyo yacni dukaankan yacni ha loogu shaqeeyo maalkan iyo intaan la dhihin diintiisa marka in laga fekera <clears throat> ayib ilmaha marka de dadka de dadku adduunyadii hadda intay isku furantay wax cawlamo la yidhaha la galay oo adduunkii isku laysku furay oo isu socodku fududaaday ayaa ilmihii ayagoo yaryarba laga tuuraa dhul gaalo oo markaas yacnii oo dad marka e, malaaxido ah loo geynayaayo tarbiyeynayaan oo hadhow marka wixii ka soo baxo mar dambe unbaa madaxa gacmaha la saaraan ee inta hore qofku waa inuu ogolaado dhibka iyo faqriga adduunyada waxuu dhaamaa uu ka fiican yahay gaalnimo inay ilmahaaga iyo duriyadaadu ay u dhurtaan ilaahan ka magan galna laakiin haddii ilmahan korkooda iyo laga fakero laakiin qalbigooda aan la ilaalinin waxaasi sidaas marka sidii ambiyada ku dardaarmeenna ma aha si qofka aakhiro loogu qabsanayana waa tahay <coughs> ayb meelaha hadda dadku ka dhumaanna iskooladaaba hadda u badan ba iskoolada waa meelaha ugu daran oo qofku meesha oo wax ka bilaa ilmaha iyagoo yaryar yacni meeshay wax ka bilaabayaan waa madaaristan weliba ajnebiga madaaristan dariiqada ajnabiga ku socoto waagii hore waxaa jiri jiray laba nooc almadaaris alahliya iyo almadaaris alajnabiya wax la yidhaahdaa jiraan almadaaris alahliya waxaa la yidhaha waa madraso dadka degan meeshaas ay nadaamsadeen manhajkooda ay ka warqabaan oo ayaga marka taariikhdooda dhaqankooda lagu ilaaliyo kuwaas dhib ma laha iyaguna beri dambe laakiin muslimiinta waxaa kusoo batay dhulka muslimiinta waay ma ahan dhulka gaalada kama hadlaayo bilaadulislaama ah waxaa ku batay madaaris ajnabiya wax la yidhaahdo oo waxaad maqleen madrasada yacni faransiiska madrasada amerikaanka madrasada ingiriiska madrasada yacni australia dhulkan carabta khaliijka iyo dhulalka islaamka in badan oo ka mid a ah laga aasaasay oo laga taagay waxa ay marka faafiyaanna ilxaada u badan ayb ilaa dadkii ka soo baxay oo ilaa heer jaamacad ka gaaray iyagoo yacni dad fii cuqri daarina dhulkeenna islaamka dhexdiisa waddamo ka mida ah, ayaa nin kor istaagay wuxuu ii sheegay aniga meel dad badan oo dhallinyaro badan ay ku xaraysan yihiin oo malaaxido ah oo aan xataa weligood dhul gaalana tegin ilxaadkii waa lasoo raray wuxuu ugu yimid marka dhulkoodii waxaasna can dariiqi almadaaris alajanabiyay ka faafaayaan haddii marka adiga wax waxaaga ilaaliyo diinta kuu ilaaliyo aynan jirin adiga inaa ilaalsataa lagaa rabaa ilmahaagana aa ilaalsato ayb asheekh bakar abu zayd kitaabuu ka qoray la yidhaha almadaaris alajnabiya kitaab risaalow ka qoray madaarista ajnabiga taariikhdeeda habkii loo aas-aasay iyo khuduuradeeda kitaabkaas markaa qofkii akhrin kara carabiga inuu akriyo waa fiican tahay fataawadii culimmadana waa ku taallaa markay soo bilowdeen madaaristaas in ilmo la geysto ama la dhigto xukunkeeda diiniga waxa uu yahay ha boodin hana isdhihin waxbarashaa la diidan yahay ha isdhihin intaadan boodin waxa laga hadlayo faham madaaris ahliya iyo madaaris ajnabiya madaaris ajnabiya waayo waxaan ka hadlayno waxaan sheegaynana waxaan ognahay waay maaha waxaanan ogeyn maaha marka qofku ay waxbarashada ku cusub tahay oo isaga yacnii xiisaha u qabo wax badanna aan ka ogeyn yaanu degdegin xaqiiqada waxaan si fiican ha u fiiriya meesha marka ilmaha tawxiidka uga dhumaan halkaasay ka bilaabataan id waqti miyaad idinku goobjoog u ahaydeen qaala libaniihi wiilashiisa uu u yidhi yacquub maa maxay baa tacbuduuna caabudaysaan min bacdii aniga gadaashayda qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka macbuudkaaga wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalkaa macbuudkay caabudi jireen aan caabudaynaa yacnii ilaahaaga iyo aabbayaalkaa ilaahooda isku mid hal ilaah ilaahan waaxidan sida uu dhihi doono markii hore marka khuduurada madaaristaas ajnebiga markay culimada wax ka qoraayeen kuwa ajnebigay sharta ku ekayd laakiin hadda madaaristii ahliga laftooda ayaa manaahijtii madaarista ajnebiga lagu yaa la dhex keenaa lagu qasbaa oo lagu dirqinaa marka madrasa ahliyana ma badbaadaysa hadda sida lagu jiro madrasa ajnabiyana iyada warkeed badaayo iyagaaba lahayba awalba ayb ayb qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu ilaahaka macbuudkaagaan caabudaynaa adiga aada caabuddo wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalkaa macbuudkoodii baan caabudaynaa ibraahiima ahaayeen ahaa wa ismaaciila ahaa wa isxaaqa ahaa ilaahan baan caabudaynaa ka bedel ilaaha kada ayaa laga bedela ayb marka nakiro in hadda marka laga bedelo macrifo ay bedel ka noqoto dhib ma lahan sababtoo ah ilaahanta waa la sifeeye waaxidana lagu sifeeye dhib ma laha marka ayb ilaahan xaal uu yahay macbuudna waa la dhihi karaa waaxidan oo mid keliya in la xaaleeyana waa iska banaan tahay ilaahan baan caabudaynaa macbuud macbuudka oo waaxidan mid keliya taha wanaxnu anagu muslimuuna kuwa hoggaansamayaan nahay lahu lilaahi alla u hoggaansamaayo ayaan nahay yacquub marka dardaarankiisu saas ahaaye yahuudiyad ma dardaarmin ismaaciil marka aabbayaalkaa lagu daray waana adeer isxaaq yacnii yacquub adeeru u yahay ee aabba hadda uma aha ismaaciil walaalkii aabbihiis isxaaquu la dhashay marka litaqliib unbaa marka maadaama ibraahim iyo la xusay iyo isxaaq iyo ayaa marka loogu daray adeerka aabbana in laysaga ilaaqo waa waa dhici kartaa tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun tilka taadaasi ummatun ummad waaye <coughs> ummadda oo qad khalad tagtay lahaa waxaa u sugnaaday oy leedahay maa wixii kasabad ay shaqaysay walakum idinkuna maa ayaa idiin sugnaaday kasabtum aada shaqaysateen walaa tus'aluuna laidin su-aali maayo camaa kii xaggiisa laidinka su-aali maayo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen markii nabiyullaahi ibraahim iyo yacquub iyo laga soo sheekeeyay allah wuxuu leeyahay waalid fiican haddii aan ilmuhu aynan ku dayanin oo dariiqiisii aynan marin waalid fiicana i dhalay waxba u tari maysan dadka marka acmaashooda ayaa lagu xisaabinayaa xadiidkii nebigana wuxuu ah sal l slam man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofkii camalkiisa uu gadaal u dhigo nasabkiisa ma soo hordhiga hor ma soo hormarinayo marka haddii adiga aad dad fiican ka dhalatay laakiin adiga qof xun aad tahay waxba kuuma tarayaan dadkaas fiican ma aadan raacin mana ku faa'iideysin haddii marka qofku eh, isagu uu wanaagsanaado dad xunba ha dhalaane ee eh, wanaaggiisaasu wax ku helaa taasay aayadda marka yay tilmaamaysaa tilka taadaasi ummatun ummad waaye marka ishaaraduna waxay u laabanaysaa nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi yacquub iyo yacni heerarkii ay soo mareen tilka taadaasi ummatun ummad waaye ummadda oo qad khalad tagtay yani ummad marka yacni ay madad ummad tagtay way acmaashoodii bay la tageen lahaa waxaa u sugnaaday maa wixii kasabad ay shaqaysatay ummaddaas oo min alcamali camal ah baa iyaga u sugnaaday oy leeyihiin walakum idinkuna maabaa idiin sugnaaday kasabtum aada shaqaysateen <coughs> idinkana camalkiina yaad leedihiin marka waalidnimada iyo nasabku maadaama camal haddii la waayo waxba uunan qofku u taraynin haddii laakiin qofku camal ou la imaado nasabkiisuna dad fiican uu ka dhasho aabbihiis iyo awowgiis iyo dadwan wanaagsan oo ilaa wanaag lahaa oo wanaagga uga dayday ay ahaayeen ee markaasi wax fiicnaan iyo khayr waayo qiyaamahana marka yacni waa iskaabayaan dadkaasna wاladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum haddii laakiin iimaan la waayo oo qofkan camalkiisu uu fasaado aabbahayaa sidaas ahaay marka waxba u tari mayso meesha aada ku nooshahayna sidaasoo kale way haddaad dhulkii ilaahay dhulka ugu fiican oo ugu fadli badan aada ku dhex nooshahay laakiin aadan wanaag iyo khayr samaynaynin ood gaalnimo ama yacni xumaan aad ku dhex jirto meeshaas adiga ku dahiri maysa salmaan alfarisi baa waxaa laga wariyey wuxuu dhihi jiray icmal camal fal yacni wuxuu dhihi jiray ina alarda almuqadasata laa tuqadisu ahlaha dhulka muqadaska ah dadkeeda muqadas kama dhigto hadaad adiga maka ku nooshahay maka adiga muqadas ma kaa dhigayso iyadu waa muqadas laakiin adiga waxa muqadas kaa dhigaya camalkaaga oo ku dahiraya haddaad madiino degan tahayna sidoo kale bal waxaa laga yaabaa haddii aad xaramka ilaahayba dembi kula dhiirato waaba ka daran tahay nin xilli joogan walidaalika ibnu cabaas iyo waxaa laga wariyey fii aakhiri xayaatihi waaba iskaga tegay maka daa'if waa ka ku dhintay isagoo ka cabsanaya armaad meeshaan khatar ku samaysaa beledkan beledulxaraamka ah ayb marka dadku waxyaaba ay isku qanciyaan oo waali aaba yacni aabbayaalkeena saas ahay iyo ilmo shiiqaan nahay iyo ama ay isku qanciyaan anu meel hiblaayan ku noolahay iyo waxaasoo dhan marka qofka camalkiisaa ka ansaxaya muhimna ka aayaddana taasay tilmaamaysaa walaa tus'aluuna la idin su-aali maayo camaa kii xaggiisa laydinka weydiin maayo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen ayb yus'alu kullun can camalihi qof walba camalkiisaa laga weydiinaa laa can camali gayrihi laga su-aali maayo waqaaluu kunuu huudan aw nasaaraa tahtaduu <clears throat> qul bal millata ibraahima xaniifa wa qaaluu waxay yidhaahdeen kunuu ahaada huudan yahuud ahaada aw amase nasaaraa nasaara ahaada tahtaduu hanuunteen waa hanuuneysaan <coughs> qul waxaad tidhaahdaa bal ee natabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima ibraahiim diintiisaan raacaynaa xaniifan xaal uu yahay ibraahiim mid iishay oo qallooca iyo shirkiga kasoo iishay wamaa kaana xaal ounan ahaanin nabiyullaahi ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiintaana xaalo uusan ahaan ounan ahayn nabiyullaahi ibraahim <clears throat> xaniifanta iyo wamaa kaanada labadaba in la xaaleeyo sidaas waa la yeeli karaa wamaa kaana min almushrikiinana jumlo cusub waa laga dhigi karaa iyada waqaaluu waxay yidhaahdeen kunuu ahaada huudan yahuud ow nasaara owdan tafsiiliyo <clears throat> macnuhuna marka waxay tahay maahan inay yahuud ay leeyihiin yahuud noqda ama nasaaro noqda iyaga inay dhahayaan maaha waa tafsiil oo waxay ka dhigan tahay waqaalat ilyahuudu yahuud waxay tihi kunuu huudan yahuud noqda waqaalat inasaaraana waxay tihi kunuu nasaara noqda qolo walbaa ilaa iyada teeday la haysaa oy u tacasubaysaa ee yahuudiye yahuudduna nasaaradu baatil inay ku taagan tahay qabeen nasaaraduna yahuuddu inay baatil ku taagan tahay qabeen <clears throat> wa qaaluu waxay yidhaahdeen kunuu ahaada huudan yahuud ahaada <clears throat> ow amase nasaaraa nasaaradiina waxay tiri nasaara ahaada kunuu nasaara tahtaduu waad hanuuneysaane ibnu cabaas wuxuu yidhi waxay kusoo degtay ru'asaau yahuudi lmadiina oo kacb ibnu lashraf iyo malik ibnu sayf iyo wahb ibnu yahuudaa iyo nimankaas iyo nasaara najraan asayid iyo iyo walcaaqib iyo dadkii ay wafdigii ay wadeen qolo walbaa waxay yidhaahdeen annaga hanala noqdo xaqa ah. marka hadday dad isqabtaan oo yidhaahdaan nin walbaa uu yidhaha anaa xaq ku taagan iyo anaa xaq ku taagan adigu inaad gacmaha isa saarata miya waxba ma ogi inaad tiraahdi dadkii marka khilaafaanu lagu wareeriyey inaa inta tiraahdid aada marka yacnii gacmaha isa saarata miyaa mase noloshaada aakhiro xaqiiqadeeda iyo wanaaggeeda raadinaysaa waa inaad raadisid xaq ayb haddii aada raadisid xaqa ilaahayna aada bariso dadkaa waxay isku khilaafeen ilaahay waa kugu hanuuninaa meesha toosan qul waxaa tiraa marka intaa loogama harin qul waxaa tiraa bal eh iska daa inaan yahuud iyo nasaaro ahaanee nattabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima ibraahim diintiisa ayaan raacaynaa sidaa dhaha markaa meesha waxaa ka muuqata ibraahim yahuudina inuusan ahayn nasraanina inuunan ahayn <clears throat> uu yahay muslim xaniifa <clears throat> xaniifan xaal uu yahay midkii yacnii eh, qalooca iyo shirkiga mid ka soo iishay xaal uu yahay oo ka iilanayo xaniifan waxaa kaloo lagu macneeyey xaajan mid xajinaya xaal ou yahay marka xaajan haddii lagu macneeyo yahuudda iyo nasaaraday waxay ku tahay tawbiikh sababtoo ah ayagu ma xajiyaan xaj ma yaqaanaan meeshaan marka marka la joogo maadaama yahuud iyo nasaara la radinayo waxaa la leeyahay marka nabiyullaahi ibraahim waa xajiyey ee kacbadiina isagaa ma yacni dhisay oo allah ah, amarka allow ku dhisay idinka maadaama aydnan xaj u arkin kacbada in loo aado xaggeeda maba haysaanba diintii nebi ibraahim salaada marka laga hadlaayana mushrikiintu ayaga ma dukadaan waa xaji jireen mushrikiin alcarab laakiin salaad ma leh waa ka ilaahay marka uu leeyahay wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaa-an wa tasdiya oo iyaga marka eh, salaad la-aanta marka laga hadlaayo shirkiga iyo mushrikiinta lagu shabahaa walaa takunuu min eh, yani muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimu salaata walaa takunuu min almushrikiin ala yidhi xajka iyana cumar waa kii uu yidhi qofkii xaj uu ku waajibay awoodo inuu lacag yacni waxaan damcay inaan magaalooyinka u qoro yacni qoraal intaan u qoro aan dhaho qofkii xaj uu ku waajibay awoodna u leh ee aan soo xajinin jizyaha la iga qaado yacni waxaa lagu shabaha yahuud iyo nasaaro leanna ma xajiyaan ayaga meel walba marka wixii u munaasabaa lagu xusay marka qul waxaa tira bal ee natabicu millata ibraahiiman raacaynaa xaniifan xaal uu yahay midkii shirkiga ka iishay oo ka yacni ka leexsan wamaa kaana ma ahaanin nabiyullaahi ibraahim min almushrikiinana ka ma ka mid ahaanin <clears throat> sidaana marka iyadana marka loogu jawaabay marka iyagii inay gaalo yihiin yahuud iyo nasaaro dariiqadoodana in la raacaynaynan ahaynaa aayadaha marka ayaa ka muuqata quluu aamanaa biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahima waismaaciila waisxaaq quluu dhaha aamanaa billaahi aamanaa waxaan rumaynay billaahi allaan rumaynay dhah iyo wamaa kii ayaan rumaynay unzila la dejiyey ilaynaa xaggeenna loo soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiyey ilaa ibraahiima ibraahim intii ka a ah loo soo dejiyey wa ismaaciila ismaaciil loo soo dejiyey <coughs> wa isxaaqa isxaaq xaggiisa loo soo dejiyey wa yacquuba yacquub loo soo dejiyey xaggiisa wal asbaati owlaaddii yacquub oo markaa yacnii nabiyullaahi ibraahim ilmihiisa ilmihii ay dhaleen ay sii dhaleen waladulwalad waay asbaadka iyo wamaa kii uutiya la siiyey muusa muuse wixii la siiyey iyo wa ciisaa baan rumaynay sidaa dhaha iyo wamaa ayaan rumaynay uutiya la siiyey annabiyuuna nebiyada la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey ama min rabbihim xagga rabbigood xaalow ka ahaaday laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin koox yacnii ma kala geynayno oo iimaanka ku kala geyn mayno oo minhum iyaga ka mid ah oo intaan qeyb rumayno qeybna mak ma ku kufrinayno wanaxnu anaguna muslimuuna kuwa hogaansamayana lahu lilahi alla u hogaansamaya ayb <clears throat> meeshana marka quluu aamanaa billaahi waxay ka warramaysaa yani diinta islaamka sida ay guluwi ifraad iyo tafriid uga maran tahay oo iimaankuna uu keenayo ambiyadii ilaahay inaan iimaanka lagu kala geynin oo dhammaantood la wada rumeeyo caqiidada marka muslimiintu inay sidaa tahay oo ambiyada ilaahay kulligood la rumeeyo wixii ambiyada kutubtii lagu soo dejiyeyna la rumeeyo qeybna in la rumeeyo qeybna laga tago maahan marka yacni dariiqada mu'miniinta sidaasay marka waxay ku yihiin hadday yahuudi leeyihiin nebi muusaan rumaysannahay annaga nasaarana ay leedahay nebi ciisaan annagu rumaysannahoon raacsannahay mu'miniintii nebi ciise iyo nebiyullaahi muusa iyo ambiyada ilaahay oo dhan risaaladoodii iyo wixii lagu soo dejiyey mujmalan bay u rumaynayaan nebiyullaahi moxamedna maadaama khaatamu اlambiyaai waalmursaliin ou ahaa isaga iimaan yacni mufasal ah bay rumaynayaanoo isaga kitaabka lagu soo dejiyey ayaa sharci noo ah maxaa yeeley kutubtii kale isagaa nasakhay meeshaas marka waxaa ka muuqdo hab yacni ifraad guluwi la-aan ifraad la-aan iyo gaboodfal la-aan labadaba waa ka baxsan yihiin oo mana gaabinin yacni caqiidada islaamka mana xadgudbin wasadkii marka ilaahay marka ku ammaanay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ayay ku taagan yihiin caqliguna waa ka marqaati kaca sharciguna wuu ka marqaati kaca marka alla wuxuu leeya quuluu dhaha aamanaa billaahi allaan rumaynay iyo wamaa ayaan rumaynay unsila la dejiyey ilaynaa xaggeenna wixii loo loo soo dejiyey waa qur'aankii iyo wamaa baan rumaynay unzila la dejiyey ilaa ibraahiima ibraahim xaggiisa loosoo eh, loo dejiyey wa ismaaciila ismaaciil xaggiisa loo soo dejiyey wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaaqi asbaaq marka ilmihii yacquub dhalay waaye ambiyay ahaayeen nebiyaalay ahaayeen marka laga reeba nebiyullaahi yuusuf isagu rasuul oo ahaayeen nabiyullaahi yuusuf rasuul risaalo lahoo ahaa ama walaalihiis ayagu markaa ambiyo way ahaayeenoo waa loo in loo waxyoo jiray in yacni waxaan ujeedaa yani walo xagga alle wax looga sheegi jiray iyo waa jirtaa oo wal asbaatidaas marka iyaga lagu daray baana marka laga fahmay macnahaas ay mufasiriinta qaar ay ka qaateen wixii markaa de yaraantoodii iyo ay sameeyeen oo yuusuf ay ceel ku rideen iyo wax yaraan dhacay oo qabla nubuwa iyo dhacay oo imtixaan yacni unbay iska ahaanaysaa iyagu hadda markaa nebinimadooda ma diideysa taas ayb iyo wamaa ayaan rumaynay uutiya la siiyey muusaa muuse wixii la siiyeyoo towreed waay wa ciisaa la siiyeyoo injiil ah iyo wamaa wixii uutiya la siiyey annabiyuuna nebiyaalka oo dhanba min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey laa nufariqu kala geyn mayno beyna axadin yacni koox oo minhum iyaga ka mida ma kala geynayno iimaanka ku kala geyn mayno bayna axadin u fiirso axadintaasi waa nakiro cumuum keenaysa lafdiga axad badanaa wuxuu galaa jumlo oo oo manfiye ah buu galaa nakirada haddii marka nafyi ay ku jirtana cumuumay keentaa beyna axadintaas marka hal qof lagama hadlayo beyna axadin marka waa koox dhan waayo marka ambiyada ilaahay oo dhan baa soo gelaya marka beyne axadintaas marka nebiyaalka walidaalika saa darteed baa beynada ayaa marka yacni mudaaf looga dhigay wax kale iyadoon la xusin bayna axadin marka lagu leeyahay tafriiqna la sheegay ayagaa yacni hal nebi maaha waxa laga hadlaayo nebiyaalka oo dhan waay nacam waxayna ka dhigan tahay beyna fariiqin minhum koox ambiyada ilaahay ka mida ama jamaacada ambiyada ah ma kala geynayno maxaan lagu kala geynaynin iimaanka oo waa maxay intaan qeyb rumayno qeybna ma ku kufrinayno laakiin xagga sharciga lagu dhaqmaayo tafdiilka maalan taas marka waa ku kala fadili karnaayo tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ilaahay baa sidaas yidhi xagga tafdiilka maaha in laga hadl yani ma ahan in laga hadlaayo mana ahan yacni xagga sharciga Eh, bitafsiil qofka uu ugu dhaqmaayo de waa lagu kala geynaa taasoo sharciga nebi moxamed lagu soo dejiyaan bitafsiil aan ugu dhaqmaynaa towreed iyo injiil hadda innaga ma ku dhaqmayno oo qur aankan ku camal falaynayoon ku dhaqmaynaa marka meeshaas maxaa kaaga soo baxaya marka tafriiqa laga hadlaayo waa iimaan in lagu kala geeyo oo ambiyadii la yidhaha qaarna waa rumaynaynaa qaarna waa ku kufrinaynaa taasaa la diidanaa eh, iimaanka marka quluu aamanaa biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahima ilaa aakhirih wmaa unzila ilaynaa bitafsiilaan u rumaynaynaa isaga iimaan mufasal ah iimaan mujmalaa jiro ambiyada marka aan rumaynayna iyo kutubtii lagu soo dejiyey iimaan mujmal ah waay oo hadda waxaan rumaysanahay matalan nebiy llaahi muusa risaaladiisa kitaabkii lagu soo dejiyo towreedna waa rumaysanahay mujmal ahaan kitaab towreed la yidhaha ilaahay inuu nebiyullaahi muusa siiyey ee dadka uu ku hagi jiray nebi muuse yaan rumaynaynaa laakiin bitafsiil ma u rumaynaynaa tafaasiishiisa ma u rumaynayna maba oginba sababto ah iimaan mujmalaan u rumaynaynaa duuduub ahaan waayo taxriifna waa la geliyey wixii ka sax ah iyo waxaan hadda ka sax ahayn maba oginba iimaanka qur-aanka aan rumaynaynana muxuu noqonaa iimaan mufasal ah iimaan mufasala waxaa laga wadaa halka yacni si yani rasuulka sal ll slam daacadiisa inay waajib nagu tahay qur-aanka isagan wama اkhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah qur-aankan yacnii qadaayaadkeenna tafsiil ahaan ugu bandhiganayna marka qur-aankii isagaana nasakay kutubtii ka horreysay marka iimaan mujmalay ambiyada leeyihiin iyo kutubtooda nabiyullaahi moxamedna iyo qur-aanku maxay leeyihiin ayagu iimaan mufasal ah labadaas qeybaa marka sidaa in loo ogaado ayb waxaa kaloo iyadana yacni eh, laa nufariqu bayna axadi minhumna waa iimaanka maku kala geyneyno oo suuratu nisa aan ugu tegi doonaa eh, ilaahay subxaana in aladiina yakfuruuna biاllahi eh, warusulihi wayaquuluuna nu'minu bibacضi wanakfuru bibacضi wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila kuwan marka iyaga dhahaayo yacni nu'minu bibacdin qaaraan aan rumaynaynaa ambiyada wanakfuru bibacdin kuwana waa ku kufrinaynaa wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa gaalada dhabta ah kuwaas waay marka yahuudi gaal ma ahan lama dhihi karo nasraani gaal ma ahan lama dhihi karo sababtoo ah ambiyadii ilaahay buu qaarna rumeeyey qaarna ka tegey yahuudigana waa saa nasraaniguna waa sidaas ilaahay baa qofkii saa yeelana ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan dhahya laa nufariqu kala geyn mayno ma kala geynayno bayna axadin bayna fariiqin fariiq yacnii koox ama jamaaco oo minhum iyaga ka mida ma kala geynayno iimaanka kuma kala geynayno wa naxnu anaguna muslimuuna lahu kuwii alle u hoggaansamayaan nahay rasuulka sal alla slam waxaa jirtay mar ay wax kala gaareen nin yahuudi ay nin muslim ah kii yahuudigaabaa wuxuu yidhi waladii istafaa muusa cala alcaalamiin ilaahay muuse caalamka ka doortan ku dhaartay ninkii muslimka ah baa wax ku dhuftay markaasaa wuxuu yidhi waladii istafaa muxameda cala alcaalamiin markaasaa nebiga marka uu maqlay markaasuu wuxuu yidhi laa tufadiluunii calaa muusa war muuse hayga fadilinina aniga markaasuu muuse ammaantiisa iyo manqabadii ou lahaa iyo ayuu sheegay dadku waa suuxayaan qiyaamaha waa la soo kicinayaa waxaan arkayaa buu leeyahay muuse oo qaa qawaa'im ulcarshi mid kamida ku dhegan ma ogi buu yidhi marka inuu in la suuxiyey am amjuuziya bisacqati tuur masamiddii sacqati tuur in lagu abaalmariyey maadaama adduunyada uu ku suuxay markii yacni suurat lacraaf qisadii intaa marka looga dhaafay yaanan ogeyn buu yihi nabiga sal l slam e macnahaas marka laa tufadiluunii calaa muusa muusa ha iga fadilinin waxaa laga wadaa calaa wajhi tacasub maya iyadoo muusena la hoos loo dhigaayo in nebi moxamed kor loo soo qaado lama ogola saasuu nebigu wuxuu leeyay war muuse yaan layga fadilin xaqiiqa waa ka fadli badan yahay dabcan oo taa ma la diidaayo laakiin wuxuu diidayaa calaa wajhi tacasub oo qolana inay marka yacni iyadoo nebiga laysxijinaayo loo tacasubaayo in nebiyullaahi muusa marka yacni jaanibkiisa wax la gaarsiiyo ou diidaa rasuulka sal lla ly slam ayb meelaha qaarkoodna dadka intay aqoonti ka dhuntay oo wax ay yihiin baan la garanaynin ayaad arkaysaa dhulkan shaam iyo dad markaa yahuudigiina waxaa dhici karta inuu nebi maxamed markuu war xun ka sheego kan kalena oo yacni muslimka isaga u nisbe sheeganayana inuu nebi muuse wax ka sheegaa laga yaaba marka adigoo muslima nebi muuse seed wax uga sheegeen haddii nebi muuse aada sacayso ama aad wax ka sheegto waa ku gaaloobeyba nebi haddii la lacaayo waa lagu gaalooba ambiyada ilaahay ka mida muslimiinta marka halkaasay caqiidadoodu joogtaa wanaxnu anagana muslimuuna lahu kuwa u hoggaansamayaanahay alle fa in aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa kii oo kale hadday rumeeyaan aamantum aada rumayseen bihi isagaba aada rumayseen faqad xaqiiqe ihtadow way hanuuneen wain tawallow hadday jeestaan fa inamaa wax kale maahane hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf dhexdiisay ahaadeen ay ku sugan yihiin fasayakfiika wuu ku kaafin doonaa hum iyaga waxaa kaa kaafin doona allaahu alle fasayakfiika hum ullahu allah kaa kaafin doono wahuwa alle asamiicu alla maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan iyaga markaynaynan iimaan ku taagnaynay aayaddan tilmaamayo alla wuxuu leeyahy fain aamanuu hadday rumeeyaan bimidli maa kii oo kale aamantum bihi aad rumayseen idinka ti hadda iimaankii hadda lasoo sheegay oo ambiyada ilaahay la rumeeyo kutubtoo dhan la rumeeyo oo nebiyullaahi moxamed u hoggaansamaan haddii taasoo kale laga helo faqad ihtadow way hanuuneen meeshaa marka waxaa laga qaatay saxaabada inay iimaan fiican ku sugnaayeen waayo waxaa lale bimili maa aamantum bihi idinka saxaabada nebi moxamed iyo asxaabtiisa markaa khitaabka uu ku dhacaa yacni idinkan saxaaba yani idinka wixii aad rumayseen oo kale hadday rumeeyaan faqad ihtadow way hanuuneen markaa ninkii saxaabada ku dayda waa hanuunsan yihin ayb wain tawallow hadday jeestaan oo xaqii ay ka jeestaan iyo iimaankii lasoo tilmaamay fa inamaa wax kale maahane hum iyagu fii shiqaaqin ay ku sugan yihiin khilaaf dhexdiisa khilaaf iyo dhinactan ayay ku sugan yihiin fasayakfiikahum ullaahu allah kaa kaafin doono oo shartooda iyo waxa ay maleegayaan rabbi baa kaaga filan wahuwa alle asamiicu weeye oo allah kaa kaafinayo wahuwa alle asamiicu mid maqlid badan waay alcaliimu ogaal badan sibqat allahi waman axsanu min allahi sibqata wanaxnu lahu caabiduun <clears throat> sibqat allaahi itabicuu raaca sibqat allaahi diin allahi ilaahay diinkiisii raaca oo diinka alla raaca waman yaa axsanu ka wanaag badan min allaahi alle yaa ka wanaag badan wax ka wanaag badan ma lehane sibqatan xagga diinta diin ahaan diinta alla uu jideeyaa kaga wanaag badan diin wa naxnu anaguna caabiduuna lahu kuwa isaga caabudayaan nahay marka sibqada asalka maadada sabaqa waa rinjiga shayga marka rinji la mariyo waxa markaa rinjigaas uu yahay waa kasoo daahira waana kasoo dhalaala waana la arki waana laga arki karaa sibqada marka hadda diinaa lagu macneeyo sibqat allaahi diin allaahi baa la yidhi waxaa saas loogu macneeyey liannahu maxaa yeeley diin yadharu atharu ddiini cala almutadayini diinta raadkeedu qofka mutadayinka waa ka muuqane kamaa yadharu atharu sibqi cala athawbi sida marada rinjiga ou marada uga muuqanayo mara haddaad hadda rinji ku tirto mara cad haddaad rinji guduudan mariso waa ka muuqanaa rinjigaas qofka diinta lena diintu waa ka muuqane macnahaasaa marka halkaasaa laysaga shabahay ayb waqiila waxaa kaloo la yidhi liana almutadayina yalzamuhu walaa yufaariquhu qofka mutadayinka diintiisa u laasimaa mana faaruqo ka sibqi yalzamu eh, athawba sida rinjigu marada uu u laasimayo oo kale macnaha labaad sibqat sibqatallaahi laga macneeyey fitratllaahina waa lagu macneeya ayb waxyaabaha marka waa waa sida macnahaasaa marka loo laga tilmaama marka sibqatاllaahina waxaa loo soo qadaraa caamilo waxaa laleeyahay itabicuu raaca sibqat اllaahi ama iqraa haddaad doonto ku nasbiyo ilzamuu sibqat اllaahi ayb waman yaxsanu ka wanaag badan min allahi alle sibqatan yani xagga diinka ilaahay xaggiisa waxaa ka yimid yaa ka wanaag badan ayb waxaana jiri jiray asalka yani yahuudda waxay ahaan jireen qofku marka uu eh, dembi uu galo towreed waxaa ku taalayaa la yidhi marka uu qofku dembi galo ama uu rabo marka inuu qurbaan iyo wax lamida inuu ilaahay ugu dhowaado uu bixiyo wuxuu samey jiray waa qubayso jiray qubayskaas ayaa markaa eh, intay qubaystaan ayay wixii ay qaabilayaan ay qaabili jireen qubayskaas ayaa marka sibqa oo kale ah nasaaraduna iyaga waxay sameyn jireen dahaarayna ka raadi jireen markii dambe nebiyullaahi yaxyaa ayaa sidaas amray nebiyullaahi ciisa yimid isagana sidii buu markaa yacni sameeyey oo yacni qofku markuu dembaabo iyo inuu markaa yacni uu towbad keenayo inuu isdahiro rabo inuu markaa qubaysto macmuudiya ayaana marka carabtu ay dhihi jireen taasoo kale yani almacmuudiyu biyo marka maau lmacmuudiy ayaa la dhihi jiray biyahaas oo kale bacdi almufasiriin waxay leeyihiin nahru lurdun nahru lurdun ayaa marka nasaaradu marka qofka dembi iyo ou gala intuu tago ku qubaysanayay markaasuu tawbo iyo wax la imaan jiray qofkii nasaarada soo galana waa loogu qubay jiray biyahaas oo xataa waxaa la yidhaha qustantiin meliku ruom markii uu nas diinta kirishtaanka uu soo galay waa biyahaasaa loogu qubeeyey ee ilmaha yaryarna markay ku dhashaan nasaaranimada ama kirishtaannimada biyahaasi marka iyaga maalinta toddobaada biyahaas loogu qubay jiray e booska marka gudniinka iyo kaleyna uga uga jiri jirtay hadda lafteedana waxyaabahaas oo kale waa sameeyaanoo ilmaha kaniisadda inta la geeyaa biyaha kaniisadda iyo waxbaa marka madaxa iyo looga shushubayayo looga loogu dhaqaa <coughs> waxaasay marka iyagu ay samey jireen marka waxaa laleeyahay waxaasi marka yahuuddii markii dambe way ka tageen iyagoo ku nacaynaya nasaarada maadaama nebiyullaahi ciisana uu la yimid nabiyullaahi yaxyaana uu ciise rumeeyey wixii dhammaa marka sibqadii iyo wixii waa ka tageen yahuuddii nasaaradii baa ku hartay marka waxaasoo dhan alle wuxuu leeyahay war haddaad marka rabtaan inaad yacnii shacaa'ir iyo yacni diin aada daahirisaan diinka ilaahay ee lasoo sheegay kaas ha idinka muuqdo sibqat allaahi ilzamuu laazima oo raaca sibqat allaahi <clears throat> ilaahay diintiisa raaca waman yaa axsanu ka wanaag badan min allaahi alle sibqatan xagga diinta yaa ilaahay diinkii uu soo dejiyey ou jideeyey uga wanaag badan wanaxnu anaguna caabiduuna kuwa caabudaya lahu lilaahi alle qul atuxaajuunanaa fi llaahi wahuwa rabbunaa warabbukum qul dheh atuxaajuunanaa ma nala doodaysaan oo ma nala murmaysaan fi llaahi fii shani illaahi ilaahay shanigiisa miyaa nagula doodeysaan ood nagula murmaysaan yani allaan caabudaynaa alla keliya alla caabuda miyaa nagula murmaysaan walxaal huwa allana rabbunaa uu yahay midka innagana abuuray oo na leh oo na maamulaayo wa rabbukum rabbigiina uu yahay walanaa <clears throat> walxaal lanaa uu noo sugnaaday annaga acmaalunaa acmaasheenna aan leenahay oy noo sugnaatay walakum idinkuna acmaalukum aa leedihiin wanaxnu anaguna mukhlisuuna aan nahay kuwa barax tiraya lahu lilaahi alleh u barax tiraya cibaadada qul waxaad tidhaahdaa atuxaajuunanaa ma nala doodaysaan fillaahi fii diin illaahi ilaahay diinkiisa shaniga alleh towxiidka alle miyaa nagula murmaysaan meeshaa marka de xujadii in la daahiriyo oo markay tahay in lagu doodo towxiidka in markaa yacni la muujiyo lagu doodo ma waxaad nagula doodaysaan oo aad nagula murmaysaan ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa ama shaniga alle shaniga alle waa maxayn isaga kaliya la caabudo wa huwa walxaal huwa allana rabbunaa rabbigeen uu yahay wa rabbukum idinkana rabbigiin uu yahay meel dhexe waayo marka annagana waana abuuray idinkana waa idin abuuray abaaluu nagu leeyahay idinkana waa idinku leeyahay allahaasna abuuray aan caabudna maa nagula doodaysaan waa gar waayo marka waa gar marka aada u adag waay ayb qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila اllaha walaa nushrika bihi shayئa walaa yatakida bacduna bacضa arbaaba min duni اllah fain tawallow faquluu shhaduu biana muslimuun qofku marka rabbunaa iyo wa rabbukum marka la leeyahy waa laysla ogolyahay taas oo kelmadda alrabu macnaheedana waa sheegnayoo waa alkhaaliqu almaaliku اlmudabiru saddexdaas macnuu leeyahay wahuwa rabbunaa wa rabbukum innagana isagaa na abuuray na leh oo na maamulaayo idinkana isagaa idin abuuray oo idin leh oo idin maamulayo seed marka ilaahay nagula murmaysaan shaniga alle walanaa waxaa anaga noo sugnaaday acmaalunaa acmaasheenna walakum idinkuna acmaalukum baa idiin sugnaatay marka walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum maxaa ku jira waxaa ku jirta baraaa waa lakala beri waa la kala baraa-a qaadanayaayo waxaa la leeyahay idinkana shirki iyo gaalnima camal idiin ah annagana towxiid iyo iimaan baa camal noo ah waxna isugu keen daran ma leh dadka qaar siday u malaynayaan ma aha aayaddan iyo aayadda lakum diinukum waliya diin waa aayad muqaataca tusaysa waa waa la isgooyey idinkuna diin shirki iyo gaalnimaad leedihiin innagana tawxiidaan ku toosannahay wax isku darmaaya ama isku qasmaaya ma ahan dadka qaar waxay moodaan marka walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum mid walba inla adna taada waa kuu saxan tahay na tayada waa ay saxan tahay qaar waxay ku leeyihin muusa bidiin ciisa bidiin soo ma arkin yani laba waxay ka kala dhigayaan muusa bidiin ciisa labadoodaba hal diinay wada wateenin muuse diintiisa miday ahayd ciise diintiisa mid labadooda isku diin ambiyada dhanna isku diin ay ahaayeen marka lakum diinukum weli diin yaa la yiri uu kuleeyahy maxaana marka uu ka hadlaa gaalnimadooda ha iska wataan nimankan iska dhaaf oo iyagana marka yacni waxaan ujeedaa waxay rumaysan yihiin ciise yahuud waxay rumaysanta uu kuleeyahay muuse annagana nebi maxamedaan rumaysannahay adyaan samaawiyaa la haystaa nin walbaa tiisa hadduu ku dadaalo janna uu ku galaayo uu leeyahay qof aan naf aan muslimad ahayn janno ma gelaysa naf aan muslimad ahayn janno ma gelaysa nebiguna waa yidhi sal l slam qofkii aaminsan markaa nin yahuudi ah ama nin nasraani ah si kastoo u sadaqo badan yahay iyo si kasta oo iskaga dhiga nin nabadda jecel oo iskaga dhigo haddii uu dhinto marka janna u galaa in laysaga hadaaqo waa iyada lafteeda khatar ah oo gaalnimo keeni karta keenayso marka kelmaddan walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum waa baraa-a waayo walanaa waxaan leenahay innaga acmaalunaa acmaasheenna oo iimaankii lasoo sheegay ah walakum idinkuna acmaalukum baad leedihiin yahuudiye iyo nasraaniye iyo oo gaalnimo ah wanaxnu anaguna mukhlisuunaan nahay kuwa barax tiraaya lahu lilaahi alleh alcibaadata u barax tirayaan nahay isagan anaga ama wanaxnu wanaxnu inaga mukhlisuuna kuwa saafi u abaannahay ah lahu lilaahi alleh annaga allaan saafi u nahay cid kale ma caabudayni am taquuluuna ina ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquub am bal ee ataquuluuna ma waxaad dhahaysaan istifhaamku marka taqriiri ou noqonana ilaa iyagu sidaasay qabeen dhihi jireenna ayb am taquuluuna bal e ataquuluuna miyaad dhahaysaan ma waxaa leedihiin ina ibraahiima ibraahim iyo waismaaciila ismaaciil iyo waisxaaqa isxaaq iyo wayacquuba iyo yacquub walasbaata iyo asbaat awlaadii yacquub kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud ow amase nasaaraa bay ahaayeen sidaa miyaad leedihiin marka istifhaamku macnihiisu marka tawbiiqou noqonaa siiqadu waa istifhaam am taquuluuna ataquuluuna ina ibraahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba istifhaam waaye daahirka aqe yani laakiin xaqiiqa ahaan hadda istifhaamkii dalabulfahmi ma loo jeedo ee macnihiis waa tawbiikh ayaan ujeedaa taqriir waa tawbiikh sifaam tawbiikhi ah iyagii baa marka lagu ceebeynaa waana qabeen sidaas ayagu saas waana sidaana waaba dhahayeenba ibnu caamir iyo xamze iyo ayaga iyo kisaa iyo xafse am taquuluuna ay liqowlihi tacaala qul atuxaajuunana ay raacayaan iyo qul a antum aclamuda ka dambayso inta kalena waxay akriyaan am yaquuluuna ina ibraahima oo yahuuddii iyo nasaaradii baa loo celina am taquuluuna haddii la yidhaahna iyaga unbaa khitaabka uu kusoo socday am taquuluuna bale ataquuluuna ma waxaad dhahaysaan ceebna idinku ah weliba ina ibraahiima ibraahim iyo waismaaciila ismaaciil iyo waisxaaqa isxaaq iyo wayacquuba yacquub iyo walasbaata awlaaddii yacquub kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud ow nasaaraa bay ahaayeen miyaad dhahaysaan qul waxaad tidhaahdaa a antum idinka miyaa aclamu ku ogaal badan am mise allaahu allah aclamu ku ogaal badan idinka miyaa ku ogaal badan mase allah ku ogaal badan waman yaa adlamu ka dulmi badan ay laa axada adlama minhu qofka dulmi badan ma jiree miman axad katama qariyey shahaadatan markhaati qariyey cilmi markhaatida oo cindahu agtiisa ahaatay taasoo min allahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay weliba wax uu og yahay oo markhaati uu og yahay oo kutubtii alla soo dejiyey ku ogaaday qof yacnii qariyey ee wax kale marka sheegayo yaa kaasi macnaha ka dulmi badan wama allaahu alla ma ahanin bikhaafilin midkii moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan iyagaa marka yahuudda iyagaasaan ku sifaysnaa oo qarin jiray marka waxay cilmi u lahaayeenoo ibraahim iyo ilmihiisa inay muslimiin ahaayeen nabiyullaahi moxamedna oo xaq yahay rasuul yahay oo kutubtii hore uka markhaati kacday ayagoo og bay qarinaayeen waman yaa adlamu ka dulmi badan minman axad yaa ka dulmi badan ay laa axadda adlama minhu wax ka dulmi badan ma jiree minman axad katama qariyey shahaadatan cilmi shahaadadu ile waa cilmi cilmi qariyey ayb markhaati qariyey cilmiga oo cindahu ama markhaatida oo cindahu agtiisa ahaatay <coughs> taasoo min allaahi ilaahay xaggiisa weliba ka ahaatay oo alla uu soo dejiyey waxaa la soo dejiyey wama allaahu alla ma aha nin bigaafilin midkii moogaanaya oo moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan tilka taadaasi ummatun ummad waayo <coughs> ummadda oo qad khalad tagtay lahaa waxaa u sugnaaday oy leedahay maa wixii kasabad ay shaqaysay walakum idinkuna maabaa idiin sugnaaday kasabad kasabtum aada shaqaysateen walaa tus'aluuna la idin su-aali maayo camaa kii xaggiisa la idinka weydiin maaye kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam ala